bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu <clears throat> qaala اlmuؤlif raximah اllahu tacaala faslun fi اlhibati faslun fii axkaami اlhibati hibada axkaamteedii ay u fasal yahay wa kullu maa shay dhammaantiis jaaza uu bannaanaado beycuhu beyciisu uu bannaanaaday jaazad waxaa bannaan hibatuhu hibadiisi ayaa bannaan walaa talzamu alhibatu walaa talzamu ma laazimayso alhibatu hibadii ilaa bilqabdi qibdoosho unbay ku laasimaysaa wa idaa haddii qabadahaa uu qibdoodo almawhuubu lahu kii loo hibaynayay hibadii hadduu qibdoodo gacanta ku dhigo lam yakun ma ahaanayo lilwaahibi midka hibeeyey u ahaan maayo an yarjica inuu laabto fiiha hibadii dhexdeeda uu ku laabto ilaa an yakuuna inuu ahaado waahibku maahane waalidan waalid inuu ahaado lilmawhuubi lahu oo u ahaado markaa axkaamtii marka hibada ayuu gelayaa ma'khuudatun min hubuubi riix ayaa laga qaatay waxaa bannaan marka in la yidhaha min habba habba min nawmihi ida stayqada in laga qaato taana marka waa iska bannaan tahay nacam ayb faacilkeeda marka midka samaynaya kaannahu istayqada lilixsaan marka waa nin hurdo ka kacay oo kale baraarugo ixsaan u kacay ayb <coughs> sharcigana waxaa la yidhaahdaa tamliikun munajazun muطlaqun fii caynin xaala alxayaati bilaa ciwadin milkisiin aan tacliiq ku xirnayn oo la gooyey la idlaaqay cayn dhexdeedana lagu idlaaqayo shay cayn ah laysa siinayo xaalal xayaati qofka intuu nool yahay bilaa ciwadin bedel qaadasho la'aan ayb bedel markaa waxaa ku baxayo beeci iyo waxyaabahaas nacam ayb xaalal xayaatina wixii marka qofka la milki siinayo bacda wasiyada iyo wixii la midkaabaa baxday iyadana ayb fii caynin marku leeyahayna ijaaradii baa baxday ijaaradu waa manfaco ilaa waa milkisiin cayn ama jirta manfacadii buu qaadanayaaye ayb munajazna marka waxaa weeya wax tacliiqoo ku xiran ma laha caariyadii iyo waxyaabahaasu saaray marka hibadii marka sidaasaa la dhaxaa ayb <coughs> mulaqa marka uu leeyahayna wuxuu ka ixtiraazay shayga muwaqad ahaan laysu tamliikiyey caariyadii iyo wixii markaas lamidka manfacada shayga la siiyey qofka ayb ama waxaan intaasaad leedahay waqtigaas <clears throat> oo kale la yidhi ayb arkaanteedu afar waaye waahib mawhuubu lahu iyo mawhuub iyo siiqa <clears throat> waahibku waa qofka wax hibeynaayo shardigiisuna waa milki waxa uu hibeynaya inuu leeyahay shardiga labaadna iطlaaqu tasarufi fii maalihi nin maalkiisa ku tasarufi karo inuu yahay oo maxjuur u ah inuusan ahayn nin sharan waa inaanu ahayn mawhuubu lahu midka loo hibeynaayo isaga waxaa u shardiya ahliyatu milki maa yuuhabu lahu waxa loo hibeynayo ahliyadeeda inuu leeyahay ayb oo maxaa la diidayaa maalan musxaf in loo hibeeyo gaal ahal uma aha markaas naam addoon muslima in gaal loo hibeeyo oo layidhaha waa ku siiye qaado waxyaabahaasuu saarayaan ayb mawhuubka shayga la hibaynayana waxaa shardi ah macluum inuu yahay shay la og yahay daahir inuu yahay in lagu intifaacsado an yakuuna maqduuran calaa tasliimihi in la dhiibi karo markiiba qofka la sii ka oo yacnii gacanta loo gelin karo <clears throat> an yakuuna mamluukan lilwaahibi shaygaasuna mawhuubka waa in mamluuk uu u yahay ninka iska leh ninka hibaynayo shuruudahaadi marka mawhuubkaa laga fiirinaya iyadana siiqadana waa lafdi laysku fahmayo ayb sheekhu marka wuxuu yidhi wakullu maa shay dhammaantiiso jaaza beycuhu beeciisu ou bannaanaaday jaazad hibatuhu hibadiisii baa bannaanaatay calaa haadaa marka shuruudii mawhuubka dhan isaga intaasuu ka dhigay ila shuruud yani shuruuddii beecii baan mabiicda shuruuddeedaan soo marnay shuruuddii mabiicdaa kana laga fiirina an yakuuna macluuman daahiran muntafacan bihi maqduura tasliimi mamluukan lilwaahibi kulli waa wixii mabiicda lagu soo sheegay oo kale isaga marka intaa wuxuu uga gaabsaday wa kullu maa jaaza baycuhu jaazad hibatuhu bis waaba dhammaystireen ayb wixii beeciisu uu bannaanaa oo in layska gada ay bannaan tahay hibadiisuna waa bannaan tahay walaa talzamu alhibatu hibada ma laasimayso addaba jumladaanna marka wuxuu ku sheegayaa hibada caqdigeedu caqdi jaa'isa miyaah mase waa caqdi laasim ah wuxuu leeyahay qabla alqabdi waa jaa'is bacda alqabdina waa laasim warkiisa saasuu tilmaamaa naam qabla alqabdi waa jaa'is marka leeyahy waa laga noqon karaa nin baa waxaa tidhi niyow shaygaasaan kuu hibaynaa weli laakiin gacanta kaagama dhigin oo gacantii farta kama saarin waa ka noqon kartaa marka in allaale inta aadan uusan gacanta kaaga dhigin ninka aa u hibaynaysid waa ka laaban kartaa waa jaa-is marka qabla alqabdi wاlhibatu bacda alqabdina maxay noqonaysaa waa laazim ma lagu laabo karo oo ninkii markaad hibadii siisay farta ka saarto gacanta u gelisay ou gacanta kaaga dhigay u kaa guddoomay bis waaye marka noqod waa dhammaaday laakiin inta uusan kaa guddoomin waa ka noqon kartaa oo fasakhi kartaa waa jaa markaas ayb markaas isagu wuxuu yidhi walaa talzamu lhibatu hibada ma laasimayso caqdi laasima ma noqonayso ilaa bilqabdi qibdoosho iyo gacan ku dhigid unbay ku noqonaysaa oo yaa <clears throat> gacanta ku dhigaayana mawhuubu lahu <clears throat> wa idaa qabadahaa haddii uu qibdoodo almawhuubu lahu kii loo hibaynayey lam yakun ma ahaanayo lilwaahibi ninkii hibeeyey u ahaan maayo markaasi ayb an yarjica ay rujuucuhu noqodkiisa fiihaa hibadii uu ku noqdo u ahaan maayo oo uma bannaano waa ilaa an yakuuna inuu ahaado alwaahibu ninka wax hibeeyey waalidan inuu yahay maahan haddii marka ninka wax hibeeyey oo waalid yahay waxa wax loo hibeeyeyna wiil uu yahay ou dhalay isaga ilmo ou dhalay waa ka ceshan karaa waalidku wiilkiisa waxa uu hibeeyey oo aahaar baana ku soo aroortay ama axaadiid ayb hibada marka in lagu noqdaa waa xaaraam xadiidka nebiga sal ll slam wuxuu ahaa laysa lanaa mahalu saw maahmaa xun annaga melihin alcaa'idu fii hibatihi kaalcaa'idi fii qay'ihi ninka hibadiisa ku noqdaa waa nin mataggiisii ku noqdayoo kaleba ayb waidaa acmara shay-an aw arqabahu kaana lilmucmari aw lilmurqabi waliwarahatihi min bacdihi halkaana mas'ale la yidhaha alcumra waruqba ayuu uga hadlaan alcumra waruqba waxay tahay carabtu waxay dhihi jirtay waagii hore qofka acmartuka haadihi daar daartan ayaan adiga ku yacnii aan ku siiyey oo aan markaas yacnii kugu eh, cimrigaaga aan kugu camiray adiga ayb saddexaal aruqbana waxay tahay marka min almuraaqabati waayo ninba ninka kaluu sugayaa kii hor dhinto oo wuxuu leeyahay daartan baan adii ku siiyey haddii aan kaa hor dhinto adaa iskale haddaa iga hor dhimatana anaa dib u qaadanayo dib baan ugu laabanaya <clears throat> arruqba marka ninba ninka kale luquntiisa intuu laabayuu sugaan kii labadooda hor dhintaa maaha ka kale ayay marka u haraysaa shayga caynta ayb alcumra waruqba marka saddex xaalay leedahay shaaficiyada ayaga ayi lafdi oo ay ku imaaddo alcumra waruqba si kastoy ahaato waxay leeyihiin waa hibo oo kale ninkii loo hibeeyey mar hadduu gacanta ku dhigo dib dambe uma soo noqonaysa ninkii hore ku soo noqon mayso oo waxay noqonaysaa uun dadkii dhaxli lahaabay usii wareegay hadduu dhintana si kastoo ay ahaato laakiin ibnu xajar iyo muxaqiqiinta waxay taxqiijiyaan saddex maad saddex suuro suura waxay tahay in la yidhaahdo in la iطlaaqo acmartuka daartaanan ku cumri siiyey intaad joogto waa ku siiyey ama yacnii marka la yska iطlaaqoon muddo lagu xirin waa ku waa kugu camiray daartan ayb waxay leeyihiin markaas muطlaq marka ay tahay ma soo noqonayso qofkeedii dhig dib uma soo cesho karo suuro labaad wuxuu leeyahay waxay tahay ayb inuu shardi ku xidho oo sidee buu leeyahay wuxuu leeyahay acmartukahaa maa cishta adaan kugu camiray daartan inta aad nooshahay shardi baa lagu xiray midaasna ayb mid suurada saddexaadna waxay tahay hiya laka waliwarahatika inuu yidhaahdo saddexdaas suuruu sheegay marka hiya laka waliwarahatika iyo middii hore oo mudlaqa iska ahayd oo acmartuka haa ahayd labadaas qofkii hibeeyey dib ma ugu soo noqonayso ee middan laakiin hiya laka maacishta ahna adaa iskale intaad noo sheeg ama acmartukahaa maacishta shardigaa buu ku xihay wuxuu leeyahay caariya mu'aqata hiya laka maacishta waxay u dhigantaa shaygan baan ku caariyeysiiyey intaa adiga nooshahay caariyadana muطlaq iyo mu'aqad labadaba ku bannaanayd soo maha horaan usoo marnay middaas marka shardiga lagu xiray wuxuu leeyahay waa caariya mu'aqata waa waa usoo noqon kartaa qofkii markuu doono qofkii ama uu dhinto shardigii la helo dibba usoo ceshanaya waa iska min baabi alcaariya laakiin labadan middaan la idlaaqay iyo middaan la yidhi adiga iyo dhexaltooyadaada iskale waa sidii loo siiyey qofka shaaficiyada laakiin saddexda suuraba waxay leeyihiin waxaa weeyaan saddex suuro oo wax usoo noqonaya aynan jirin waana hibo ayb waidaa acmara ay shaksun shaksi haddii uu yidhaahdo acmartuka haadihi daar uu yidhaahdo shay-an wax ow amase arqabahu oo u korto uu yidhaha labadeenna kii hor dhinto haddaa iga hor dhimatana waa soo ceshanaya haddaan kaa hor dhintana adaab iskale iyo dhaxaltooyadaadii kaana lilmucmari bay u sugnaatay kaana kaana lilmucmari kii la camirsiiyey ayay cayntu u sugnaatay aw lilmurqabi ama midkii looga koranayey oo la yidhi haddaa iga hor dhimato waa soo ceshanayaa la dhahayey kaasaa iska leh dayb ay u ahaatay waliwarahatihi iyo dadkii isaga dhexaltooyadiisa ahaa min bacdihi gadaashiisa yacnii kaana ay kaana shay-u waa shaygii cayntii waa shaygii wuxuu u ahaanayaa lilmucmari aw lilmurqabi kii la siiyey oo lagu camirsiiyey korkiisa ama laga suganayey ayaa iska qaadanaya ayb lala suganayey ayaa iskale weli warahatihi iyo dhaxaltooyadiisa min bacdihi isaga gadaashii marka waa sidan shaaficiyada marka alcumra waruqba shayba haddaad qofka tiraa waa waan ku waa acmartuka haa acmartukahaa ama haa iyo haddii aad sidaasoo kale tiraa ama qayd ama ha qaydin waa hibo oo kale waay waa saa u siisay mana ku laabi kartid wax marka caariya muaqata la yihaa mma qabaan iyaga marka taas laakiin ibnu xajar wuxuu taxqiijiyey xaasilka suurooyinkooda waa saddexdaas suurada shardiga uu ku jiro oo waa ku siiyey inta aad nooshahay haddii uu yidhaahdo waa caariye mu'aqat baabkan hiba maba ah waa ku laabanaya marka <clears throat> haddii uu dhinto ninkaasi waa ka soo wareegayaan xoolaa ninkaana usoo noqonayaan faslun fi luqaطati baadidii ayuu u fasal yahay fasalkan fii axkaami luqaa fii bayaani axkaami luqaطa <clears throat> hiya bifatxi اlqaaf saasa afsax alluqdahna waa caamada waa qaarkood culammadu waxay yidhaahdaan iskaanku waa luqaة اlcaama <clears throat> ismun lishay اlmultaqad shayga la qaado la gurbiyo dhulka laga qaada magac uu leeyahay waa baadida waxaan annaga dhahno wa macnaaha sharcanna sharci ahaanna maalun daaca min milkihi waa maal milkigiisii ka dhumay waa maalun maal daaca dhumay min milkihi milkigiisii ka dhumay ayb maalun daaca min maalikihi maal yacni maaligiisii ka dhumay bisuquudin uga dhumay inuu ka dhacay ow kaflatin ama khaflo uga dhumay soo meel uga tegey ama iskaga iloobay iyo wanaxwi maa wixii la mida maal ninkii iska lahaa ka dhacay ama ka dhumay ayb axkaamay marka maalkaas uu leeyahay axkaamtaasuu rabaa marka inuu ka hadlo sheeg sheego waidaa wajada haddii uu helo luqadatan baadi haddii uu helo fii mawaatin meel bannaan dhul bannaan uu ka helo bahgooyo ah ow dariiqin ama jid uu ka helo falahu akhduhaa qaadashadeeda ayuu leeyahay wa tarkuhaa ka tegisteeduu leeyahay labadaba u bannaanta inuu qaaday inuu ka tago wa akhduhaa qaadisteeda owlaa habboon qaadisteedaa habboon ayb min tarkihaa ka tegisteeda ka habboon in kaana calaa hiqatin in kaana haddii uu yahay qofka qaadayo calaa hiqatin kalsooni korkeed haddii uu yahay min alqiyaami u istaagid uu kalsooni ku qabo bihaa iyada uu u istaago xoolahaas yacnii inuu u istaagi karo xifdintooda iyo naadintooda iyo waxyaabahaas wa idaa akhadahaa haddii uu qaato wajaba waxaa waajibayo calayhi isaga korkiisa waxaa ku waajibayo an yacrifa inuu garto sittata ashyaa'a inuu aqoonsado wicaaha weelkeeda inuu aqoonsado ayb wacifaasahaa weelka cifaas iyo wicaa isku macno wahuwa bimacna alwicaa wa wika'ahaa xarigeeda ay ku xidhan tahay wa jinsahaa jinsigeeda wa cadadahaa tiradeeda wa wasnahaa cabirkeeda intaa inuu ogaado ayb wayaxfadahaa wa an yaxfadahaa baa korkiisa inuu ilaaliyo fii xirsi midlihaa iyadoo kale meeshii lagu dhigi jiray lagu ilaalin jiray inuu ku ilaaliyaa waajibku ah xirzulmithli dahab ayuu soo helay oo kale dahab marka intee lagu ilaaliya meesha la geliyo lacag buu soo helay meelkaas foorto oo lacagtiisii uu dhigi lahaa oo kale inuu dhigo ee meel cidlaa bannaan inuu uga tago ama meelaan laa'iq u ahaynoo qofkii dadkuba curfan ay isdhahayaan shaygaani waa dayacan yahay inaan laysdhihin uma idaa araada haddii uu doono tamallukahaa inuu milkiyo hadduu doono waxaan amaad ku intifaacda iska qaadataa haddii uu doono carafahaa sanatan sanad ayuu yaboohiyaa calaa abwaabi lmasaajidi masaajidda albaabadoodu ku naadiyaa wafi lmawaadici iyo wafi lmowdici meeshii alladii meesha oo wajadahaa fiihi ou ka helay meeshii uu ka soo helayna waa ka naadiyaa ilaa waxaa badan in qofka uu meeshii maanta dhan ku warwareego wax ka raaraadiyo ayb luqadadu marka laba nooc waayo luqadatu اlxaram iyo luqadatu hayri اlxaram luqadada xaramka iyada maba la milkiyaba sideedaba xaramka dhexdiisa wixii laga helo tamalluq maba geli karaanba ayb waa un la naadinaa mar walba qofkiina ma milkin karo luqadatu hayri اlxaram waa midda qofka uu tamalluq ku samayn karo milki karo ayb goormuu laakiin milkinaya waa markuu naadiyo sanad sanadka waxaa la naadinayana waxa ashyaaduna labay u qaybsantaa ashyaa xaqiira iyo ashyaa qaali ah wixii marka nafaasa lahoo fiican ayuu sanad naadinayaa ee shayga oo aan qofkiisuba uu iska iloobayo maalin ama laba maalinba uu iskaga iloobayo kale isagu naado u qalantou naadinayaa bisna ayb naadadaani marka waxa ku baxaaya ee qarashkaa marka yaa lagu yeelanayaa naam haddii tamalluq ou rabo waxaan inuu milkiyo ou rabo isagii isagaa isagaa laga rabaa marka naam tamalluq haddii ounan rabinna baytulmaalka in laga bixiyo waay wixii marka ilaa masaalix caama waaye baytulmaalka marka muslimiinta marka laga qarashka lagu naadinayo iyo waxyaabahaas laga bixinay waa haddii tamallug uunan rabin haddii tamallug uu rabana calayhi waxaa weeyaan marka inuu eh, ama ama haddii uu doono wuu u amaahanayaa adhowna isagu ka jaraa laakiin haddii tamallug markaas uu rabo oo wain akhada luqadata liyatamallakahaa wajaba calayhi tacriifuhaa walazimahu mu'anatu tacriifihaa ba isagay ku laasimaysaa sawaaءun tamallakahaa bacda dalika am laa marba haddaa adiga niyeysan tahay waxaan saa ku qaadan lahayd inaad u naadiso haddaa u waddo shaqada u waddo adaa lagaa rabaa lacagti lagu naadinaya idaacada haddaa geysid lacagta adaa dhiibayn hadhow marka waa la helay ninkiibaaba yimidba weygiisiibuu ku yidhi aday kaa baxeen lacagta marka ma ka goosanaysa haddii laakiin la waayana ninkii uu soo doonan waayo adaa yeelanaya waa dambe hadduu yimaado marka intaad ayaan w ninkii nin alaabtii kugu sheegtay aa heshana waa lagaa rabaa yoqaan ama deynay kugu tahay ayb fain lam yajid haddii uusan helin saaxibahaa saaxibkeeda kaana lahu waxaa u sugnaanaya isaga an yatamallakahaa inuu milkiyo bishardi damaani damaan shardigeeda lala qabo waa inuu damaan jiro oo waa milkinayaa laakiin inuu damaani doono haddii qofkeedii hadduu qofkeedii arko inuu gudi doono ayuu markaa shardigaasuu ku qaadanayaa ayb faslun wاlluqadatu calaa arbacati adrubin wاlluqadatu baadidii calaa arbacati adrubin afar nooc korkeeday ahaatay axaduhaa nooca hore maa yabqaa wax baaqi ahaanaya cala dawaami si joogta ah waxa si joogtada ah daa'im ku noqonaya waa maxay ka dahabi oo kale dahab iyo fido weligood waa joogi karaan meel haddii layska dhiga dahab iyo fido waa joogayaan fahaadaakaasi xukmuhu fahaadaakaas xukmuhu weeyaan xukunkiisuu leeyahay ayb waa kii lasoo sheego xukunkiisu yahay ayb yacnii fahaadaada wuxuu ka wadaa maa sabaqa wixii soo hormaro min tacriifihaa sanatan wa tamallukihaa bacda sanati xukmuhu waaya kan aan soo sheegnaa xukunkiisu yahay wahaanii kan labaad maa shay weeyaan laa yabqaa aan baaqi ahaanaynin ka dacaami radbi cunto qoyan oo kale cunto bisiloo iska qoyan oo kale ama moos iyo kale haddii meel looga tago waa madoobaanayana baaba-ah baaqi ahaanaya ma aha ka dacaami radbi cuntadii qoyanayd oo kale fa huwa mukhay ama caano oo kale waaba haddii laga tago baaqi ma ahaan karaan waa baaba fahuwa isagu mukhayarun weeyaan kulla door geliyey falahu wuxuu leeyahay akluhu cunistiisa inuu iska cunaba markaasa waqurmuhu iyo magtiisii marka inuu inta cuno qofkii haddii uu arkana markaas uu siiyo qiimihii ow baycuhu ama inuu gado waxaasi wa xifdu hamanihi lacagtii meel uu u dhiga marka ama inaad inta shaygii gaddo qof ka gadda lacagtii aad meel u dhigto marka hadduu yimaado lacagtaa la siinaya marka ila haddii la yidhaha shaygan waa la haynaya waa qurmaya waana baaba'ayaan ayb wاhaaliثu kan saddexaad maa shay weeyaan yabqaa baaqi noqonaya bicilaajin haddii farsamo iyo loo galo wax baaqi ahaan kara karuabi timirta ruabkaa oo kale timirta ruabkaa haddii cilaaj yani meel qabow la dhigo ama frinjiteer la geliyo waa joogi kartaa ayb marka shaygan marka waxaa weeyaan haddii bannaankaas uu yaallo ma joogi karo laakiin haddii la farsameeyo waa joogi waa baaqi ahaan karaa fa yafcalu wuu samaynayaa qofkii la wax soo multaqidka ahaa maa ayuu samaynayaa fiihi lmaslaxatu ay ku jirto min beycihi gadistiisa waxifdi xifdi hamanihi ah iyo hamankiisii oo markaa u qofkii u haayo ow amase tajfiifihi qallajin uu qallajiyo waxifdihi iyo hayntiisa ma shaygii fenijtirha lagu haayo ama hay haddii la qallajiyo baaqi ahaan kara ha noqo waa qallajinayaa meelo u dhigaya marka intaas marka waa ixsaan uu sameynaya amase inuu shaygii isu sidiisiiba gado lacagtii u haayo labadaasuu leeyahay waraabicu kan afaraad maa shay weeyaan yaxtaaju u baahanayo huwa maaguba u baahanayo ilaa nafaqatin nafaqo kal xayawaani oo kale wax nafaqo u baahan baadidii waa shay biil adiga kaaga baahan xayawaan waay baadidi xayawaan marka biiluu u baahan yahay in wax la siiyuu rabaa ayb wahuwa darbaani wahuwa isagu darbaani duu darbayni laba ku saaxiiba waa nooc xayawaanun xayawaan laa yamtanicu binafsihi nafsadiisa marka aan isku celin karin xayawaan isaga aan isdifaaci karin oo nafsadiisa aan isku hayn karin in la hayo un u baahan oo la ilaaliyo fa huwa mukhayarun weeyaan qofkii multaqidkii mid la doorgeliyey bayna aklihi cunistiisa wa qurbi amanihi amankiisa uu guda markaas ari oo kale hadda ma ishayn kara isaganayb ow amase tarkihi baa uu leeyahay inuu ka tago ayb inuu iskaga tago watadawuci uu ku tadawuco bilinfaaqi calayhi beelkiisa nafaqayntiisa inuunan cunin ou ka tago gurigiisa ku xidho ou nafaqeeya marnafaqada ku tadawuco ow amase baycihi inuuba gado wa xifdi amanihi lacagtiisana meel u dhigo ou ahaayo saddexdaas buu khiyaar u leeyahay xadiidkii nebigo zayd ibni khaalid aljuhani baa laga qaadanayaa geelana nebiga maalaka walahaa ayuu yidhi geelay adi maxaa iska kiingalay arigii markii la weydiiyena waxaa weeyaan eh, imaa an takuuna laka ow liakhiika ow lidi'bi buu yidhi ama adaa iska lahaanaya ama walaalkaaba qaadalahaanaya ama dhurwaabaa cunaya ma iscelinyada ma ishayn karto xayawaanaadka yaryarkaa iskama celin karto ariga marka haddaa meesha uga tagtana ama dhurwaayaa cunaayo marka ama adiga qaado ama ninkii lahaa haska ha iska helo saddexdaa marka takyiir xadiidkaasa u ka yimid marxayawaanun iyo xayawaan yamtanicu binafsihi naftiisa isku mancin karo geeli waay marka kaas lo-dana waa iska waa la mid iyada laftirkeeda way haleeshiiyaan qaarkood waxayawaanun xayawaan yamtanicu binafsihi nafsadiisa isku celin karo isku mancin karo fain wajadahu multaqidkii hadduu xayawaankaa helo fi saxraa'i bannaanka tarakahu wuu ka tagaa maalaka walahaawa macahaa xidaa'uhaa wasiqaa'uhaa waxay wadataa raafafkeedii iyo sibraarkeedii caloosha ugu jiraa geeli adi maxaa iska keen galayir faraha ka qaad wain wajadahu haddii uu helo fi lxadari magaalo uu ka helana fa huwa mukhayarun weeyaan mid la khiyaar geliyey bayn alashyaai wixii aan soo sheegay shaaficiyada marka geela xadiidkaas waa idlaaqay laakiin iyagu qeyd bay samaynayaan waxay leeyihiin waa markay duurka joogto wa qofkeediina uu heli karaba xadiidka yani naskiisana waa tusaya maa maalaka walahaa macahaa cidaa'uhaa wasiqaauhaa tarca way dhaaqaysaa laakiin magaalaha laga helay geelay magaalo hadda maaha waa ka duwan yahay xukunkay dhahayaano magaaladii waxaa laga yaabaa in la nin uu iska xirto suuqaba geysan karo sahal oo u gado karo laakiin geel joogo baadiyo jooga iyo dhul lama degaana suuqii lagu gedi lahaa ka dheeryahay soo qaadistiisu qofku waa ka wahsanaa laakiin markay magaaladan joogto kale suuqiina halkan ugu yaallo tuug baa intuu iska qaato suuqa geysana isla markii waa gadanayaa wixiise markuu kaashtana waa tegayaan marka waxay leeyihin magaalo marka laga helo waa ka duwan tahay markaas ama waa qaadaysaa saddexdii baa ka furan inaad inta iska qalato iska cunto oo hadhow guddo ama inaad gaddo lacagtii ninka u hayso ama in marka ah, idig inta iska hayso nafaqayso intii ninkiis ninkeedu uu ka helayo taas marka saawa iyadan fa huwa isagu multaqidkii mukhayarun weeyaan mid la khiyaar geliyey bayna alashyaai alaaati saddexdii shay fiihi kaa dhexdiisa ayb intaa marka baadidii wuxuu uga baxay xayawaan iyo cayn iyo waxay noqon lahayd ayb faslun fi laqiidi laqiidkiiba u fasal yahay ayb laqiid marka waxaa weeyaan marka sabiyu mambuudun laa kaafila lahu min abin aw jaddin waa cunug yar oo layska tuuray oo aabbay awow kaafiyo yanii kaaa tarbiyadiisa kafiil ka noqdo aan lahayn ow maa yaquumu maqaamahuma ama wax booskooda gelaya aabbay awow booskooda u galo unuga yani cunugan tarbiyeeyo oo maamulo kaan qabin waay cunug layska tuurayo wax xanaanaynaya aan lahayn ayaa laqiid la yidhahda sabiga marka waxaa la haleeshiinayaa majnuunka qaangaarka sabi keliya maacataa nin waalan dad wax daryeelaya haddii la waayo waa iska laqiid oo kale waay axkaamta soo socota u baahanaya marka sabi iyo qof majnuuna waa soo gelaayeen marka baabkan qaangaarba majnuunku ha iska ahaado ayb laakiin axkaamta badankeed waxay ku badan tahay ilmaha yaryarka cunug yaroo lasoo tuuray iyo waa la arkaa badan waidaa wujida haddii la helo laqiiطun cunug yar oo sabi oo wax tarbiyeeye xanaaneeye la waayey ama lasoo tuuray cunug lasoo tuuray haddii la helo biqaaricati طariiqi jidka dhexdiisa laga helo ama jidkii dhexdiisii lagu soo tuuray fa akhduhu qaadistiisu wa tarbiyatuhu tarbiyeyntiisu wa kafaalatuhu kafaaladiisu waajibatun tu waajib a weeyaan say waajib ku tahayna cala alkifaayati ahaan bay waajib waa layska kaafinayaa waay hadday muslimiintii qayb ka mida qaado qof hadduu muslimiinta ka mida uu qaado inta kaleu kaafiyey oo dembigii ay dembaabi lahaayeen male haddii laakiin la qaadi waayo cunugaas meeshaas ku dhinto ama ku rafaado dadka markaa meeshaas degan baa dembigeeda loo haystaa manaa marka waajib kifaa'i ah ayb walaa yuqaru lama qiro ilaa fii yaddi amiinin markaa laqiidkiibuu tacriifiyey xukunkiisiina waa daba dhigay xukunkiisu waxay tahay waajib kifaa'i ah waa xanaanayntiisa iyo tarbiyeyntiisa ayb haddii laga wada tagana waa lagu dembaabaya qof hadduu qaadanaya saa ajarkii qaadanaya dadkiina dembigii waa ka dhacayaan maxaa yeeley islaamku yacnii ilmaha yararkaa tarbiyadooda iyo xanaanayntooda maadaama qof daciifoo isxanaanayn karo ounan ahayn dadkii kalaa la saaray marka mujtamacu marka wuxuu qabaa umuuro marka mujtamaca si guud u saaran ayb oo iyagu markaasi hadday ka wada tagaanna mafsado ay dhacayso kulligoodna inay wada qabtaan hadda aan laga rabin marka taasuu ka mid yahay waxaaba laga yaabaa meelahan inay iska roon tahay dhulalka oo kale waxaa dhacdo kolalka qaar yacnii cunug waalid labadiisii waalid muslim yihiin in ama lasoo tuuro ama ayaguba ay inta jiradaan ama waashaan ama labadii waalid cunuga waalidkiis mid ka mida oo hay jirayo oo waashay jiraday waxba uunan hayn karin qof kaloo haayana la waayo taasoo kale marka waxay noqonaysaa dadka markaas muslimiinta waxaa waajib ku ah inay qaadaan oo ay tarbiyeeyaan cunugaas weliba meeshaas ay joogaan waaba kasii dhib badan tahay meeshaan cunuggu inuu gaal noqdaaba laga yaaba haddaan la qaadin <clears throat> ayb marka beri waxaan xusuusnahay marka qof saas oo kale cunug soomaaliya saas ay ku dhacday oo meeshaas marka aan laga warqabin oo dad marka mushrikiin ahoo qolooyinkan madaxa duubtaa oo siinga siingaha la yidhaha loo dhiibay inuu haayo marka cunuguna waa cunug soomaaliya ilmo yaryar hadhow dambe marka waa wax badana la naadiyey la naadiyey mujtamaci dad soomaali unbaa soo arkeenoo marka <clears throat> meelahaas ka shaqshaqay jiray marka dadkii bay u soo bandhigeen cunugan ma qaadaysan waa la ogolyahay inaa qof soomaaliya waa loo ogolyahay inuu qaaday <clears throat> dadkii baa marka nin walbaa uu gadaal u noqosho iyo bilaabay marka meeshaasoo kale meel gadaal looga noqon kara maaha qof dhan oo muslima qof dhan oo yacnii cunug yar ah ood islaamnimadiisii badbaadisa ajarkiisu muxuu la egyahay macnaha aad u weyn badan haddii la dayacna dembigeedu muxuu la ekaanayaa markii dambe un dad unbaa ilaahay u sahlayy soomaaliya qaaday oo ayb qaraabo dhowna la noqday ilaahay marka saas u yeelay marka iyada laftirkeeda marka iyadoo dadku hadda meeshaas joogistoodu ay dembi haddana ku tahay haddana markay taasoo kale ku darsanto marka maxaad u kuwaagiya adigana marka dayacmahay marka dambe mujtamacaanna isagu laftirkeeda marka waa sidaan uu sheegayo ku yahay oo waajib uu ku yahay haddaan la qaadin waxaa laga yaabaa inuu si xun ku koro haddiiba ilaahay yani nafta uu daayo markuu si xun ku korana tarbiya la-aan ou noqdo aduu ku dhibaa dhow awal mujtamac u dhibaa ilmaha noocaasoo kale xanaanada laga hadleeyo dadkay dhibaan waa kuwa hadhow un meeshaas isbaarada la taagan oo ku dhibaayo u noqonayaan marka laakiin haddaad ka fakerto adaa wax isu tareesna waxaa u tartay walaa yuqaru marka baab dadka aada loo suga maa hadduu qaado jiri lahaa ama dadkii wax ku laazimin karo ama dadaali karo wax badan baa ka waxaan wixii dawlad ay qaba lahayd ayb <clears throat> walaa yuqaru la sugi maayo marka qofka loo dhiibayo marka laqiidka ahalka u noqonayo inuu xanaaneeyo qof nooce ah walaa yuqaru la sugi maayo ilaa fii yaddi amiinin qof ammaano le gacantiisa maahan cid kale laguma sugo oo shardu laaqidi alxuriyatu wاlrushdu wاlcadaalatu waay marka ayb fain wujida haddii la helo macahu maca laqiidi laqiidka maciisa maalun maal haddii la helo unfiqa calayhi maalkaasaa laga nafaqeeyaa anfaqa calayhi wuu ka nafaqeeyaa alxaakimu xaakimka minhu maalkaasuu ka nafaqaynayaa haddii maal marka isagoo cunug iyo maal baa laysku helay maalkaasaa laga biilayaa marka wain lam yuujad haddaan la helin macahu isaga maciisa maalun maal haddaan laga helin maciisa fa nafaqatuhu nafaqadiisu fii beytilmaali bay ahaanaysaa beytulmaalka dowladdii baa marka laga rabaa inay qof baa soo qaadaayo tarbiyantiisa marka biilkiisa waxbarashadiisa baahida uu qabo meeshaasu ka soo qaadana xafiiskaas marka dowladdan xilliga cumara marka waxaa jiri jiray diiwaan laba diiwaanoo cumar sameeyey diiwaan ulcataa iyo diiwaan uljeish diiwaan jeiska oo wax ku qaato oo yacnii liis qoran oo ciidan qoran oo wax la siiyo marka mushaari ah waxaa kaloo siyaasadiisa ka mid ahayd marka diiwaan ulcataa hantida dawladda soo gasho ee masaadadku ay leeyihiin la siinaayo diiwaanu u sameeyey marka waa dadka reer bani haashima uu hormariyey muhaajiriintii si wuxuu u kala hormariyey nadaamsan lacagtana isagaa u qadaray marka oo dadka isku yacnii lacag kama uunan dhigin abubakar laakiin dadku waa simay lacag ahaanta waa ku simay laakiin cumar dadka yacnii fadaa'il kale iyo kartiyaal kale iyo waxyaabo kale u kala fiiriyey nacam wuxuu u qoray marka waa u kala qoondeeyey nacam qoondayntaasna miduu isaga wax ku rabay maahayn wax ku badsanaaye mid waxay ahayd dadka un uu ku dhiirigelinayo waxaa la wariyey marka cumar naagaha uur kale markay dhalaan ilmaha markay naaska ka gooyaan ayuu u bilaabi jiray ilmahaas cadiyadooda iyo waxsiintooda markaas baa naagihii baa waxaa loo sheegay marka inay dhaqso ka gooynayaan ilmaha naaska si wax loogu bilaaban markaasuu wuxuu yidhi sidaas miyahaa markay dhashaanba wuxuu yidhi waa la siinayaa ilmaha waqtigooda naaska u gaarsiiyen <clears throat> marka racyada aada uga fakaraayey siyaasadiisuna siyaasad cadaalad iyo yacnii islaax fara badan ku dhisan bay ahayd siyaasad badan oo gaaladu hadda annagoo ku dhaqannaa ay leeyihiinna waxaa weeyaan oo qof aan qofka aan shaqaynin ama qofka daciifkaa ah ama qofka indhahala ama qofka aan shaqaysan karin oo kale oo ay bangigooda ama dawladdu ay wax u qoraysana wax uu looga horreeyo islaamka uga horreeyo xilliga cumar bilowday wayn ayb <clears throat> laakiin maxaa ka dambeeyada muslimka inuu isdulmiyaa ka dambaysa hadda nacam marka diintii waa fiican tahay dad dhaqan dhaqangeliyay u baahantaho laga arka nacam ilaa gaalkaani iyo dadkaani mujtamacu kitaab ma fiirinayan laakiin dhaqankay fiirinayan maalinkii marka mujtamac muslim oo noocaasa la helaa gaalada laga adkaanaya nacam waxa kale haddii kale gebgeb waay nacam ayb ilaa waaqiceenna uu isbedelo adkaansho yacni gaalo laga adkaado suurtagal ma noqonaysa xaqiiqda taas u weyn <clears throat> markaa wuxuu leeyahay eh, wain lam yuujad haddaan la helin macahu isaga la jirkiisa maalun maal haddaan laga helin maciisa fa nafaqatuhu nafaqadiisa fii beytilmaali bay ahaanaysaa faslun fi lwadiicati ammaanadii axkaamteediiba u fasal ayb alwadiicatu hiya faciilatun waay min wadaca idaa taraka ayb markuu ka tago ay wadacat ay taraka ayb luqatan marka waxaa lagu iطlaaqaa calى الشhayءi اlmuudaci cinda gayri saaxibihi lilxifdi shay qof aan lahayn looga tegay si uu u ilaaliyo sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa waxaa lagu iطlaaqaa calى اlcaqdi اlmuqtadي lilاstixfaad heshiis kasta oo keenayo wax in laysu ilaaliyo waa iska ammaano ayb shaqa marka haddii lagu dhiibo o lagu yidhaha shaqadaada waxay tahay inaad waxaan iyo waxaan waxaan saa u maamusho ammaano waa wadiica wاlwadiicatu wadiicadu amaanatun ammaano weeyaan wayustaxabu waxaa la sunneeyaa qabuuluhaa aqbalitaankeeda liman ayaa loo sunneeyaa qaama u istaagay bilamaanati ammaano fiiha iyada dhexdeeda ugu istaagay ayb ninkii isdhahayo yani waa u istaagi kartaa ammaanadeeda waa sunnay u tahay inuu xil dusha saarto xadiidkii nebiga uu yidhi ya abaa dar innii araaka daciifan laa tuwalliyanna bayna اtnayni walaa tawallayanna maala yatiimin laba yacnii kala xil ha u qabanin maal agoonna ha tawallinin laa tawallayanna bayna اtnayni walaa maala yatiimin kamaa qaala sal l slam agoon maalkiisa iyo laba inaad yacnii hawshooda maamusho iyo waxyaabahaas iska jira ayb haddii marka qofku isleeyahay amaanadan tan adiga ma ka soo bixi kartin u iska dhaafa waa inuu iska dhaafaa haddii uu isleeyahay waa ka soo bixi kartaana waa sunno inuu qaado uu aqbalo walaa yadmanu ilaa bitacdiya arkaanay leedahay marka wadiicadu arkaanteeda waxaa weeyaan wadiica waa caynti muudic waa qofka wax ammaanada dhiibaayo oo wax ammaanaysanayo wadiic waa ninkan lagu ammaanaysta shayga iyo siiqa ayb wadiicadu waxaa marka laga rabaa kownuhaa muxtaramatan shardigeedu waa inta shayga laysu dhiibaayo shay muxtarama inuu ahaado muudica iyo wadiica labadoodana iطlaaqu tasarufaa shardi u ah dad tasarufi karoo aan sharnayn ayb qof tasaruf leh waa in muudica iyo wadiica labaduba ay yihiin ayb walaa yadmanu gacantiisuna maxay noqonaya marka gacan ammaano waaye maahan gacan damaan walaa yadmanu ma damaanayo ilaa bitacadii tacaddi unbuu ku damaanayaa wa qowlulmuudaci kan wax lagu ammaanaystay muudac iyo wadiic waa isku mid ayb wa qowlulmuudaci kan wax lagu ammaaneeyey ama wadiicii wax lagu ammaaneeyey ammaanada loo dhiibay qowlkiisu maqbuulun weeyaan kula la aqbalaya fii raddihaa ku saabsan soo celinteeda calal muudici uu ku celiyey ninkan ammaanaa loo dhiibtay ammaanadii marka waa iska celiyey ninkii labadoodii baa marka murmo waa iis waa kuu soo celiyey iyo may iima soo celinin yaa qowlkiisa la qabanayaa marka ninkii ammaanada haayey ayaa la qabanaa qowlkiisa wa calayhi korkiisa waxaa an yaxfadahaa inuu ilaaliyo fii xirzi milihaa iyadoo kale meeshan lagu hayo inuu ku haayo waidaa duuliba haddii la dalbo bihaa iyada laga dalbana falam yukhrijhaa ounan soo bixinin maca alqudrati awoodna lala qabo isagoo awoodo calayhaa uu awoodayo wadiicadiisu yacnii soo bixinteeda xataa telifad intay ka baaba'day ounan soo saarin damina waa damaanaya ninkii wuxuu yidhi warnima maanadii aan kuu dhiibtay ii keen isagii baa marka iska daba celceliyo dhowr maalmood buusan u keenin maalmihii gudaheedii baa ammaanadii marka la xaday tuug inta u galay waa laga rabaa isaga marka li'annahu maxaa yeelay tacadiyuu sameeyey keen markii la yidhi ohoo dhahay ahayd meeshaan marka uu leeyahy waidaa tuuliba bihaa falam yukhrijha maca alqudrati baa shardi maalan ninkii wuxuu yidhi war maalkii ii soo qaad alaabtii marka waxay taallaa degmo kale ama gobol kale alaabtii ii keen buu yidhi waayahay buu yidhi bal waa isku dayey markaa waayahay buu yidhi meeshii baa marka waa awoodi waaye inuu soo baxo marka baabuurkii gaadiidkii wuxuu ku soo bixi lahaa ma ama waddadii baaba dagaal ka dhacayba waa la geli waayey meeshii qudro ma jirto taasoo kale marka haddii marka alaabtii ay baaba'do wakhtigaa gudaheeda ninkaan ma tacadinin tacadigiisa ma ahan taas laakiin isagoo soo bixin karo alaabtaadii hoo dhihi kara hadduu daahiyo alaabtii dhunto ama baaba'do waa damaanaya marka liannahu maxaa yeelay waa tacadi buu sameeyey marka fain akhara ikhraajahaa licudrin lam yadman hadduu cudurdaar haysto marka uunan usoo bixinin cudurdaar dartii lam yadman ma damaanaya marka